alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu joognay hadalka sheikhu yihi raximah allah waxdar ilqucuuda can hada cala maslaki almutasawifati albaطaaliina aladiina yufadiluuna cilma alkhiraqi cala cilmi alwaraq wuxu uhi ka digtoonow eh, can haada eh, kaa xaggiisa waxaad ka digtoonaataa yacni wuxuu ka soo warramayey cilmiga iyo in lagu dadaalo iyo in loo rixlaysto iyo in aad markaa loo raadiyo yacni mashaaikh badan in lala kulmo talaqi in markaa la sameeyo oo markaa laga qaato cilmiga ee fawaa'idda iyo waxyaalaha ay sheegaanna marka waxa weeyaan laga urursado marka inaad ka fadhiisato yacni markaa dalabka cilmiga aad doonayso aad u rixlaysanayso aad ku dadaalayso mashaayikhda talaqi inaad kaga qaadato inaad ka fadhiisato iska jir oo ka digtoonow calaa maslaki almutasawifati albadaaliin xaalaad ku sugan tahay ee suufiyada dariiqoodii aad ku sugan tahay albadaaliina badaalnimada waxaa loo isticmaalaa wixii horta aan xaq ahaynba waa loo isticmaalaa marka waxa weeye wakhtigu qofka inuu ka lumo oo ka khasaaroobo waa marka waa lagu itlaaqaa oo in marka laga tilmaamayo yacni khasaaraha iyo dayaaca waa halkan bataalada la'aanta markaisaga albataala lagu itlaaqo laga soo qaatay waxaan xaqa ahayn ee iska marka cayaayirka iyo marka kaftanka ana waa la yidhaahdaa khilaafu alxaq wixii ah oo dhan baa lagu itlaaqa hataa waxaa soo aroortay dee in markaa saxarada lagu itlaaqay axaadiista qaarkood albatala yacni iyadoo looga jeedo saxarada calaa maslaki mutasawifati albataliin suufiyada dariiqoodii xaalaad ku sugan tahay inaad markaa ka fadhiisato dalabka cilmiga ka digtoonow mutasawifadaasoo albataliina yacni u saaxiiba yacni baatilka iyo khasaaraha u saaxiibka ah oo waxa weye wakhtigoodu yacni markaa cilmi la'aan iyo jahli uu ku lumayo iyo waxyaala khuraafaada inay ku mashquulaan aladiina yufadiluuna cilma alkhiraqi cala cilmi alwaraq kuwaasoo ka fadilaaya oo ka doorbidayaba cilma alkhiraqi ee khirqaduhu waxa weeye waa alkhiraq wa jamcu khirqah waxaana markaa laga tilmaamayaa marada go'a ah baa loo isticmaalaa maro yaroo la soo gooyey iyo wax la mid ah marka tasawufkooda waxyaalahay ka barakaysanayaan waxaa dhici karta in marka waxa weeye in markaa maryo yar ay googoostaan oo ay ka barakaysanayaan iyo wax la mid ah ama marka cilm alkhiraq la yidhaahdo cilmiga tasawufkaun looga jeedo oo laga tilmaamayo ay leeyihiin marka waa la iska soo dhaxlay oo tabaruggaasoo ku dhisan yihin marka cilmiga waxa weeye barakaysiga iyo tasawufka ku dhisan inay ka fadilayaan calaa cilmi alwaraq cilmiga marka waxa weeye kutubta ka ay ka fadilayaan ay leeyihiin barakada sheekh hebel baa cilmiga qofka ugu soo duxayaa ya khirqadaa yare uu dhiibay ee ka barakaysanaayo ayuu wuxuu ku noqonayaa caalim cilmigana ma booriyaan marka waxa weeye suufiyadu sida lagu yaqaano haata qaarkood ay yidhaahdeen saddex arrinkii kii sameeya faqad rakana ila addunya adduunyuu u iishay saddexdaa waxaa ka mid a ah, azawaaj inuu guursado hadduu guursado adduunyuu u iishay hadduu talabulmacaash sameeyo kasab xalaala doonana adduunyuu u iishay hadduu cilmulxadiis doonana yadana faqad rakana ila addunya adduunyuu u iishay tol cilmiga xadiiska maxay si khaasa ugu dareen inay culumtii adduunyada uu yahay oo adduunya loo ilanayo cilmiga xadiisku wuxuu ka dhooqaynayaa wixii ay rabeen oo yacni khuraafaadkoodii iyo abaadiishoodiiyo waxyaalaha noocaasa ah ayaa markaa dee cilmiga xadiisku ka hor imanaya cilmiga xadiisku ka hor imanaya sidaas aawadeed dee ma jecla in dalabka iyo markaa lagu mashquulo ma doonayaan waxay leeyihiin iska cibaadayso khalaawee cibaadada wad awraadda wad yacni sidaad u waddo yacni waxaad iska noqonaysaa caalim oo kugu soo dexaya ya cilmigii baa sidaasaad markaa ku helaysa yacni sheikha markaa waxaa weeye raalligelintiisa iyo tabarrugkiisa iyo awaamirtiisa qaadashadeeda ayaad markaa caalimba ku noqonaysa qisooyin bay sheegaan ay yidhaahdaan wadaad marka ayaa shiikh ahaa markaa dalaba ayaa cilmiga ka dhigan jirtay waxa u yimi inan kale oo daaliba u yimi oo saalik ah inankii baa markaa wuxuu yidhi lo'da i raac sheekhii baa deecay oo markiisaa lodiibu iska raacay isagoo lodaasu iskala joogaa xalqadda ma soo xaadiro siduu markaa waxa weye lodii ugu maqnaa ee markiisa lodaasun dee ula galaabaxaye mar walba u raacaye u celinayey u waraabinayey ya ayaa maalintii dambe markaysaga sheekhi marka waxaan yani u maqnaaday dabeedna isagiibu usoo diray buuri xalqadii fadhiiso darsigii iga sii dhig ninkii loda raaci jiray isagii baa soo fadhiisiina xalqadii waa qasaskay ka sheekeeyaan markaas waar maanta dhoobigii baa inoo yimi markaasaa dabadeedna markaa wili soo qabaa dawad markaasaa dabadeedna markaa waxa weeye ay sidhahdeen dee waxba garan maayo waa waxay dee dadka ku khaldayaan markaasaa waxa weeye qad aflaja almu'minuuna loo akhriyey markaas mumin lama xakameeyo aflaxadhe aflaxa qisooyin noocaasoo yaroo markaa waxaweye noocaasoo kale ah oo dadka ay leeyihiin cilmiga waxaa lagu helayaa barakada ku helaya ayaa ka badan ka dalabka iyo doonista ku helaya waxyaala noocaasoo kale ahriyaan waxaase calaa kulli xaal sax ma aha inama alcilmu bitacallum xadiiska maxaa ku soo arooray cilmigu wuxuu ku yimaadaa oo qura barasho la barto oo laysku kallifo barashadiis yani ariiqa cilmiga lagu helaa waa kaas wey waa kaas wey qofaan cilmigii tacallum iyo dadaal iyo barasho iyo ijtihaad aanu la imanin ma aha inuu habeen iskaga soo toosayo ma aha ya inuu habeen iskaga soo toosayo ma aha sidaas aawadeed baa laynoogu booriyay cilmiga markaa in la dalbo oo la doono fadlina loo sheegay doonista la doonayo iyo waddooyinka loo marayo man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna marka waxay ka fadilayaan cilmigaas cilm alkhiraq bay ka fadilayaan calaa cilmi alwaraq cilm alwaraq waxay u jeedaan kutubaha markaysa markaa in la akhristo cilm alkhiraqna waxaa looga jeedaa cilmiga barakaysiga ku imanaya marka waxa weeye wadaad uu markaa marayar u goynayo oo khirqay ku leeyihin waa la yska soo dhaxlay oo yacni ilaa ay been abuurkooda ay yidhaahdeen nabiga cali siiyey oo cali baa markiisaga hebel kala siiyey oo sidaasoo waxaan markaa asal lahayn yani waxa weye laa asla laha waqad qiila libacdihim alaa tarxaluu xataa tasmaca min cabdi arasaaq waxaa lagu yidhi qaarkood bacdu almutasawifa ama bacdu zuhaad alaa tarxalu maaduu rixlaysatid xataa tasmaca si aad cilmi uga maqasho iyo axaadiis min cabdi arasaaq cabdirasaaq alsancaani si aad markaa axaadiis iyo cilmi uga maqasho maad rixlaysatid baa lagu yidhi zuhaaddii qaarkood fa qaala wuxuu yidhi maa yasnacu biasamaaci min cabdirasaaqi man yasmacu min alkhallaaq wuxuu yidhi oo ku jawaabay maa yasnacu muxuu ku samaynayaa bisamaaci maqalka uu ka maqlaayo min cabdi cabdirasaaqi cabdirazaaq alsancaani uu ka maqlaayo man yasmacu min alkhallaaqi mid ka maqlaya allah ka maqlaya oo bimacnaa hadalkii ilaahay mid maqlaya addoonkii ilaahay muxuu uga baahan yahay cabdirasaaq inuu wax ka maqlo yani wuxuu leeyahay dee allah baabaan maqlaynaa hadalkiisi haataa hmm. yidhaahdeen waa kuwa kuwa oo kale yidhaahdaa waa kuwa ghulaatulmutasawifa ah zandaqada iyo kufriga ku dhacay suufiyadu sidan ma wada tidhaahdo bacdigood dee cilmiga markaa waxa weeye bartaa waa jiraan laakiin kuwooda ee talax tegey ayaa markaa sidan oo kale markaa yidhaahdaa xaafid ibnu xajarna wuxuu ku sheegayaa sharaxa saxiixulbukhaariga markuu sharxayo qisada muuse iyo khadir ku saabsan ayuu hadal noocan ku saabsan sheegayaa uuna ka soo naqlinayaa abulcabaas alqurtubi inuu sheegay ayuu soo naqlinaya sidaas ayuu markaa soo raraya markaasu wuxuu odhanayaa buu yidhi yani wax kasta waa inaa ula noqotaan qalbigiinna iyo ilhaamka idinku soo dhaca ya waxaa odhanaysaan bay yidhaahdeen yani marka xaddaanii fulaan can fulaan yani taakhuduuna cilmakum mayitan can mayitin yani cilmigiinna waxaa ka qaadanaysaa mid dhintay kaa dhintayna mid kaloo dhintay buu ka sii qaatay marka dad amwaadaa wax ka warinaysaan annaguna waxaannu ka qaadanaynaa can ilxayi aladii laa yamuut kii noolaa ee aan dhimanayn waxay bikayri xaqin u deliishadaan xadiidkan albiru madma'anna madma'annat ilayhi nafsu yacni markaa khayrku waa waxa qalbiga uu ku xasilo yacni kaasaa khayra marka yacni qalbigaagun eeg wixii kugu soo dhacda istafti qalbaka wa in aftaaka annaasu wa aftawk qalbigaaga fatwo weydii oo isaga wax su'aal dadku ha kuu fatwoodaan ba hadday doonaan yani waxay dadku kuugu jawaabaanee kugu fatwoodaan danha ka gelin ee qalbigaaga fatwo weydii wain aftaaka annaasu aftowk laakiin taasi kuma saabsana masaa'isha sharciga o dhan in halkaa loola noqonayo masaa'isha sharciga waxaa laynoo sheegay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga weydiiya haddii aydaan garanayn fas'al bihi khabiiraa weydiiya mid khabiir ku ah weydiiya hallaa sa'aluu idaa lam yaclamuu inama shifaau lciyi su'aalu may weydiiyaan haddaynay garanayn xadiiskiina waatii ku soo aroortay yacni waayo dawo waxaa ka ah aqoondarrada cudurka aqoondarrada ah waxaa dawo ka ah su'aashaa ka ah yani su-aashaa lagaga bogsadaa marka wixii masaa'ila in loola noqdo ahlucilmigo la su'aalaa laynoo sheegaya haddii markaa aqoon darro lagu jawaabo ama qofku iskaga camal falo dee waa lumayaa ya wuu xadiisku sheegaaya xadiiskii saxiixaynku in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasichu min alculamaa walakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaai xata ida lam yubqi caaliman xata ida lam yubqi caaliman itakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftaw bigayri cilmin fadalluu wa adalluu haddii cilmi la'aan lagu jawaabo waxaa laga dheefayaa inay dalaal iyo baadi tahay baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ya marka culammada markaa la qabto culammadii la waayo ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan dadkii waxay culamo ka yeelanayaan qaar marka waxa weeye wax ma garataa oon waxba garanayn aan shareecadii aqoon u lahayn fa su'iluu fa aftw cilm waa la weydiiye waa la su'aalaa cilmila'aan bay ku jawaabaan hadal cilmi ka maran oo ra'yigooda iyo caqligooda ay ku jawaabaan riwaayo kaloo saxiixa ku sugan waxaa ku soo aroortay yuftuuna bira'yihim waxay ku fatwoonayaan ra'yigooda iyo sida iyaga la tahay bay ku fatwoonayaan fadalluu wa adalluu iyagoo ra'yigoodii ku fatwooday ayaa haddana wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay iyaguna lumayaan dadkana luminayaan dadkana ay luminayaan ta kale qowlun cala allahi bigayri cilmin waa muxaram binasi alqur'aan walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm waa nahyi haraacin waxaan cilmi kuugu sugnayn ya ha raacin waxaan cilmi kuugu sugnayn waxaad soo gelaysaa ha ku camal falin oo ficliyan ha u raacin oo ha ictiqaadin oo ha samayn oo ha odhan ya waxaan cilmi kuugu sugnayn ha raacin xagga marka waxa ictiqaadka xagga camalka xagga qowlka mid walba walaa taqfu caan bay ku tahay waana nahyi wanahyu yaqtadii taxriim nahyiguna wuxuu keensanaya xaaraantinimayn buu keensanaya wakadalika aayadda kale ku sii cad qul inamaa xarama rabbiy alfawaaxisha maa dahara minha wmaa batna wlithma walbagya bigayri ilxaq قل inamaa xarama rabbii alfawaaxisha maa dahara minha wma batna wاlإisma wاlbagya bغayri اlxaqi وأن tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana وأن taquluu clى allahi ma la taclamuun marka in allah laga sheego waxaan cilmi loo lahayn muxaramaadka qaciga inay ka mid tahay ayaa allah sheegay marka qofku cilmi la'aan hadduu ku camal falo eh, halis ku jiraa xagga caqiidada iyo xagga cibaadada iyo xagga mucaamalada yacni mid kastaba halis buu kaga jiraa hadduu markaa cilmilaan ku camal falo waxaa dhici karta isagoo cibaadaysanaya cibaadadii wax ka burinaya inuu la imanaayo inay ka asaxay ya yacni axad asaxaaba isagoo salaaddii tukanayey baa nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam tukadaynna salaad ahayn irjic fasalli fa innaka lam tusalli waana saxaabiyun min saxaabati rasuuli ilahi sala allahu alay wasalam saxaabadii nebigu ka mid ah shay aanu garanayn ayaa markaa salaadda ka burinayey tuma'niinadu ka tegey isaguna wuxuu islahaa wanaag samee haddana nebigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukaday inaynay salaad ahayn ayuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam ta kale warkay odhanayaan marka khallaaqaan wax ka maqlaynaayo allah marka ayaanu maqlaynaa waa idicaa linubowa ya waa sheegasho nebinimo ay sheeganayaan oo waxay noqonaysaa ta noocaasi dee gaalnimay noqonaysa cabdirasaaq waxaa loo sheegay wuxuu ahaa baa layihi waqtigiisii sheikhii loogu rixlaysadka badnaa oo cidda u rixlaysatay cabdirasaaq asancaani tiro male baa layihi aad iyo aad bay u badnaayeen baa layihi mar baa waxayse soo raacay axmed ibnu xambal raximah ullah iyo yaxya bnu maciin raximah ullah waxay ka yimaadeen xagga icraaq waxay doonayeen inay sii xajiyaan dabeedna markay xajiyaan ay sanco qabtaan cabdirasaaq asancaani ay u tagaan maka markay yimaadeen ayaa yaxya bnu maciin wuxuu ogaaday inuu cabdirasaaq soo xajiyey oo ka joogo markaasu wuxuu ku noqday axmed ibnu xambal isagoo u bushaaraynaya oo odhanaya dee cabdirasaaq asancaani waa soo xajiyo hadda xajkaabuu joogaa yacnii hadalkiisa waxaa laga fahmayaa inuu markaa leeyahay dee rixladii waa ka baaqanaynaayo halkeennan baynu kaga qaadanaynaa axaadiistaynu doonayn inu ka qaadanno axmed ibnu xambal wuxuu ugu jawaabay laabudda min sanca wain taala safar wa taxannaa kullu cawdin wa dabir beydka noocaasuu tamaulay lagama maarmaan waxaa sanca inaynu tagno walow safarkuba ha dheeraadee oo bimacnaa maadaama uu soo xajiyey cabdurasaaqo uu yimi maka dee maka wuxuu joogaya waa wax yar intaana camallo iyo ashqaal buu yimi yani xaj iyo beytka inuu ka faa'iidaysto oo tawaafka iyo acmaashii xajka iyo tawaafyo ziyaadaa ah iyo dee wuxuu ka faa'iidaysan karee kale ayuu u socdaa marka ashqaal buu leeyahay waalmashquulu laa yushqal marka cilmiga ay ka helayaan wakhtigan safarka ay kaga helayaan waa ka koobnaanaysaa markay dee gurigiisii ugu tagaan iyo jaamiciisii ay ugu tagaan oo marti isaga ay u yihiin Eh, siday wax uga helayaan markan uga heli maayaan markaasu wuxuu tilmaamayaa lagama maarmaan waxa ah kollayba innu sanco tagno waa lagama maarmaan aynu halkaa ugu rexlaysno halkan inaguma filna wa aakharu mid kale wuxuu yidhi idaa khaatabuunii bicilmi alwaraq barastu calayhim bicilmi alkhiraq mid kale wuxuu yidhi hadday igula khitaabaan cilmiga waraaqaha waxay u jeedaan cilmiga kutubta ku yaalla falastu calayhim waxaan kula soo baxaa bicilmi alkhiraq waxaan u soo baxaa bicilmi alkhiraq cilmiga marka waxa weeye maryaha marka laga barakaysanayee leygooye layska soo dhaxlay cilmiga marka waxa weeye barakada aan ka helayo kaas xaalan ku dheehan aan u soo baxaa yacnii kaasaan la qaabilaa buu leeyi baada waxa bannaan musaaxabo inaad ka dhigtiyo inaad tacdiye ka dhigto ya wa barastu calayhim bicilmi alkhiraq cilmigaasaan u soo saaraa aan ula soo baxaa markay tacdiye tago saas markay musaaxabo tahayna yacni waxa weeye murtabisan baa la qadarayaa oo xaal noqonaysa marka iyada wasfigaasay ku tacalluqaysa faxdar haaulaai fainahum laa lilislaami nasaruu walaa lilkufri kasaruu kuwaa ka digtoonow ayuu sheikhu yidhi fainahum inahum laa lilislaami nasaruu islaamka umay gargaarin walaa lilkufri kasaruu gaalnimadana may jebin islaamnimona umay nusrayn gaalnimadiina may jebin yacani waxay tareen ma jirto yacani way waxbay dhibayaane waxay anfacayaan ma jirto sida uu sheikhu baraarujinaayo oo hoosta ku tilmaamaayo hadalkan sheikhu wuxuu ka iqhtibaasoo ka soo qaatay ibnu taymiya markuu mutakallimiinta ka hadlayey ayuu wuxuu yidhi haa haaulaa'i laa lilislaami nasaruu walaa lilfalaasifati kasaru mutakallimiintu islaamkiina umay nusrayn falaasifadiina may jebin yacnii cilmulkalaam markay la yimaadeen cilmulkalaamkaas nasri ugama iman islaamnimada oo haddii lays yidhaahdo xaqii ugu dooda marka cilmulkalaamka dee waxaa laga yaabaa laftiisa in lagu lumo ya waa ariiqaan sharci ahayn nusuusta iyo adilada ayaa marka waxa weeye in markaa axkaamta masaaisha dhammaantood laga qaato ay tahay diinka dhammaanteed laga qaato diinka dhammaantii waa in laga qaataa kitaabka iyo sunnada iyo marka waxa weeye adilada markaa kale taabica u ah laakiin haddii la yidhahdo culumta ictiqaadka waxaa laga qaadanaya caqli keli ah oo nusuusta asaalatan laga qaadan maayo waa lilictidaadi laa lilictimaad siday qolyaha markaa cilmulkalaamku ay maraan ay leeyihin ida tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu haddii caqliga iyo naqliga ama sharcigu iscaaridaan caqligaa la hormarinayaa nusuusta way deliishadaan waqtiyada qaarkood laakiin waxay u deliishadaan sida ahlucilmiga qaarkood ay baraarujiyeen laa lilictidaadi laa lilictimaad inay ku sii taageerayaan oo yani sii yaro kaalmaysanayaan masaladii marka waxa weeye iyagu caqligooda iyo adiladooda ay markaa waxa weeye eh, ka qaataan ayaa waxay samaynayaan inay waxa weeye eh, si dadku u aqbalaan inay adilada markaa kitaabkiiyo sunnada ay yidhaahdaan daliiladana waa ku tusiyeen oo dadki kama aqbalayaan keliya dee daliil caqli ah marka sidaas aawadeed waxay doonayaan inay ku markaa taageeraan saas aawadeed haddii markaa laga jawaabo wax allo waxay deliishadeen oo kitaabkii sunnada ka deliishadeen oo la caddeeyo inaana deliil u ahayn way ka jawaabi kari waayaan ka noqon maayaan masaladii waayo marka hore uguma binaysna adilada sharciga waxay ugu binaysan tahay adila caqliya cindahum ya taasay ugu binaysantahay marka wuxuu ihi islaamkii umay nusrayn falaasifadiina may jibin falaasifadiina may jebin oo falaasifadiisaynay u jebin falaasifadii ta'wiilaadka ay awileen adilada bacsiga iyo ku saabsan bay waxay dooneen marka inay radiyaan oo yidhahdaan lama awili karo haddana maca daalik waxay awilayaan adiladii ku saabsan ee asmaada iyo sifaatka mana ogolo axkaamta waxa ku saabsan alaxkaamu sharciya iyo adilada bacsiga ku saabsan ee yowmulqiyaamaha in la awilo ma ogola marka falaasifadii waxay u cuskanayaan oo u deliishanayaan taawiilka sidaa ugu bannayseen asmaada iyo sifaatka a ugu bannayseen ama wax ka mida a ugu bannayseen ama kulligoodba a ugu bannayseen maxaa noogu diidaysaa inaynu awillo axkaamta salaadda iyo zakada iyo soonka iyo xajka inaan daahirkooda looga jeedin ee macno kale looga jeedo inaynu ku awillo mal maanic baxsigii iyo aakhirka inaannu awillo maxaa noo diidaaya waannu nidhaahno jidharhka la soo saari maayee arwaaxdiiyo nafaha la soo saaraya mal maanic taawiilku hadduu idinka idiin bannaanaaday maxaa annaga noo diiday taawiilka hadduu idinka idiin bannaanaaday waxa noo diiday muxuu yahay haddii caqliga u cuskanaysaan oo leedihiin caqligayga na tusiiyey in ashyaada taawiilkoodu lagama maarmaan yahay waxay odhanayaan sida caqli u leedihiin baan innaguba caqli u leenahay caqligiinnu hadduu idiin banneeyey oo saa'iq ay noqoto caqligiinnu idintusiiyey eh, annaguba cuquul baanu leenahaye haddii caqligaygu sidaanna tusiiyey inaannu markaa waxa weeye awillo mal maanic maxaa noo diidey maxaa noo diidey marka waxay noqonaysaa nooc xujo ah oo hadalkoodii inay toodii u adeegsadaan abay ka hor keenayaan marka dee waxa weeye ariiqada ayagu kula doodayaan falaasifada kuma jibin karaan kuma jibin karaan asheekh ibnu cusaymiin wuxuu odhanayaa musanifku waa bakri abu zayde raximahullah raxmatullaahi calayhima waxa uu markaa hujuumay qorada suufiyada ah waana mudan oo xaq bay u leeyihiin in la hujuumo waayo qaarkood waxay gaadhayaan gaalnimada lafteeday gaadhayaan saas aawadeed suufiyada qaarkood waa tii lagu gaalnimo xukumay oo ibnu carabi iyo muxyiddiin ibnu carabi assuufi attaa'i assuufi waa lagu gaalnimo xukmiya waa lagu gaalnimo xukumay biqaaci wuxuu ka alifay kitaab la yidhaahdo tanbiihu alghabi ila takfiir ibni carabi waa kitaab matbuuca yacnii ruuxa markaa nacaska in lagu baraarujinayo kaannahu inuu leeyahay caaqilku iska garanaya in lagu baraarujinaayo ibnu carabi inuu gaaloobay wuxuuna soo naqlinaya ahlucilmi fara badan oo gaalaysiiyey oo madaahibta kala duwan ah shaaficiye leh oo xanaabile leh oo maalikiye leh oo xanafiye leh ayuu soo naqlinaya bal culamada qaarkood waxay gaadhsiiyeen ruuxa gaalnimadiisa ka shakiya inuu gaaloobaayaba oo ibnu muqri sheikha la yidhaahdo oo culammada shaaficiyada ka mid a ah saaxibu alirshaad kitaabka irshaad ulghaawi ee fiqiga ah sheikha iska leh ya waxa markaa uu yidhi man shakka fii kufri taa'ifati ibni carabi faqad kafar daa'ifada ibni carabi inay gaalo tahay ruuxa ka shakiya isagaaba gaal ah isaga ayaaba gaal ah marka ahlucilmi badan baa marka waxawean gaalaysiiyey wakada marka waxawe ibnu baa ka mida ah waxaa ka mid mida suhrawardi baa ka mida xallaaj baa ka mida xallaaj de waxa weeye isagu waqti mutaqadima buu joogay oo saddex boqol iyo wax yar ayuu markaa noolaa markiisuna markaa shaa'ic baabu noqday waa la qabtay waa la xidhay sanawaad buu xidhnaa caalim walba waa la weydiiyey dhammaan culammadii la weydiiyey kulligood waa ku gaalnimo xukmiyeen alxuseyn ibnu mansuur alxallaaj kadibna markaa waxaa loo dilay riddaa loo dilay gaalnimaa loo dilay yani gaalnimaa loo dilay man badala diinahu faqtuluuh ya gaalnimaa loo dilay ila alaan suufiyadu waxay u qabaan weli ilaahay inuu yahay iyadoo fuqahadii caalim kasta la su'aalay oo culammadii ayna isku khilaafin oo sanawaadkaa la hayay caalim kastaaba fatwoonaya inuu gaal yahay xukunkiina lagu fuliyey xaddu ridda ila alaan waxay suufiyadu u qabaan inuu ahaa weli ilaahay weli ilaahay u ahaa bacdi baa waxay doonaan inay xoogaa insaaf yaro sameeyaan oo xoogaa markaa bacdi suufiyada ka mid a ah. markaase waxay yidhaahdaan fuqahadii dishay way saxnayd oo daahirka shareecaday ku camal falaysa oo qolo dee doonaysa inay xoogaa yaro dhexdhexaysato ya marka gar lahaa gar bay lahaayeen waayo dahirka shareecadii ku camal camalfalayey isaguna weli ilaahay buu fil baatini ahaayoo shahiid buu noqonayaa takawar ya iyaguna garle isaguna garle ba macnuhu dhacaya waxa noocaas waa baatil yacni markaa baatil weeye waxaas wax saxa ma aha marka waxa weeye qaarkood xaddul kufri bay saa u gaadheen wuxuu yidhi xataa yactaqidu anahu huwa arabu kama yaquulu bacduhum ma fi ljubbati ila allah yacni nafsah oo qolada waxdatulwujuudku dee waxay aaminsan yihiin yacni allahoo keliya jira ma fi lwujuudi xaqiiqatun ilaa hu ma fi lwujuudi ila allah allahoo qura jira yidhahdeen waxallo waxa madaahir aad arkaysaa maha shay kale bay ku leeyihin ya waa ka midkood uu yidhi alrabu cabdun waalcabdu rabbun layta shicrii man ilmukallafu yacnii rabbiguna waa addoon addoonkuna waa rabbi bimacnaa shay waaxidaa jira bal haddaba yaa la kallifay buuli ya waatuu markaa mid kale lahaa bal daatii lidaatii sallat kilaana musallin fa ilaa man nusalli ya waata mid kale yidhi wama alkalbu waalkhinziiru ila ilaahuna wama allaahu ilaa raahibun fii kaniisati kufriyaad cadcad bay qaarkood ku hadlayaan marka waxa weeye mutasawifada taasoo kale lagala hadlo waxay odhanayaan niyo alfaaddan waa aragnaaye istilaaxaadka suufiyada adigu ma taqaaniin suufiyaduna istilaaxaad khaasay leeyihiin waxay ku hadlayaan waa rumuus ciddaan istilaaxaadkooda garanaynini kutubtooda inay akhrido xaaraan bay ka too bannaanaan alfaaddanna macaani kaley uga jeedaan macnahan daahirka a ah ma aha ha ku khatar min awliyada ilaahay badhagelin ya awliyada ilaahay ha ku khatalmin dabbaasha ma taqaanide badweyn ha isku gelin adigu yacani waxaa weeye cibaadayso gaarkaaga marka u cibaadayso iyagana ha faadilin waxay u jeedaan alfaaddan macaani kaley u istilaaxeen macaanidan adiga kuu soo degdegaysaa iyagu muraad uma ahaa qasdigoodu macno kale ku dhacayaa macnaha kalena waa istilaaxaad khaasa istilaaxaad khaasa mar hadday tahayna istilaaxaadka suufiyadu waa curfi weeyi waa curfi khaas ah acraaf baa jirto curfi khaasa iyo curfi caama iyo xaqiiqa luqawiya iyo xaqiiqa sharciya iyo ashyaa kala duwan baa jira hawle xukun tegin markaysa markaa waxaan yani xaqaa'iqii sharciga ahaa iyo macaanidii luqawiga ahaayee la yaqaanay hawle xukun tegin macaani khaasay alfaadan u dejisteen muraad khaasayna ka leeyihiin wallaahu aclamu bikalaami awliyaa'ihi marka adigu gaabso ya saasay u dhigayaan waxa haddaba isweydiin leh ruuxu hadduu markaa yidhaahdo istilaax khaasaan uga jeedaa macaani kale oo macaanidii loo yaqaanay aan ahayn baan uga jeedaa hadduu yidhaahdo sharcan ma laga aqbalayaa marka dadka markaa ay hadlaanna qolo walbama waxaa la odhanayaa macnahaad uga jeedday waa maxay lafdigu ha ahaado xaqiiqo ha ahaado sariix ha ahaado daahir ha ahaado muxtamil ama mujmal ha ahaado miyaa mid kasta la odhanaya maxaad uga jeedday mise dawaahirtaa dadka lagu xukumayaa farqina ma kala laha macnuhu uga jeeday hadduu isagu macno kala niyooday saxdu waxay tahay siday ahlu sunnati waljamaaca qabaan oo ay culammadu ku ijmaacsan yihiin in dadka lagula mucaamilayo yacni waxa weeye daahirka hadalkooda in lagula mucaamilayo lagula dhaqmayo quluubta macnahay ugu qastayaanna innaga inama khusayso axkaamta adduunyana sideeda waxay ku dhisantahay daahir axkaamu dunya cala dawaahir waata imaamu nawowi uu baabaysto kitaabkiisa riyaadu saalixiinka baabu ijraa'i axkaami addunya cala daahir axkaamta adduunya in daahirka lagu socodsiinayo baab u guntaa deedna nusuus buu soo aroorinayaa mawduuca u deliishanaayo ay ka mid tahay yacnii xadiiskii sheegayay inii lam uumar an anqiba can quluubi innaasi walaa ashuqa butuunahum xadiiskii saxiixa inaan quluubtooda baadho iyo inaan uurkooda jeexa aniga markaa layma amrin yacnii daahirkaasaa lagula mucaamilayaa khayr iyo sharba walow markaa waxa weeye qariinadu haba ku tusinayso sidaa khilaafkeede waxba laga soo qaadi maayo ninkii gaalka ahaa ee muslimiinta weliba dhibaateeyey ee goobta u yimi markaa inuu muslimiinta la dagaalamo oo markii waxa weeye weliba dhibaabo u geystay dabadeed laga gacan sarreeyey oo laba seefood la dul hadhiyey ya markaa ashahaatay intaanu goobta iman ma ashahaadin markuu goobta goobtaysa soo taagay ma ashahaadan intaanu dhibaabo geysan ma ashahaadan ya intii aan seefta la dul hadhin ma ashahaadan markii laba seefood ay dul hadhsadeen ayuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah labadii saxaabiya seefaha dul hadhiyey nin ansaariya iyo usaame ayay ahaayeen ninkii ansaarigaha seeftiisa waa la laabtay usaame kurkuu ka jara waxay ula muuqatay inay tahay seef kaga baxsasho inay tahay ya maadaama markii hore oo dhan aanu markaa shahaaddaa la imanin muslimiintiina uu dhibaateeyey oo markaa waxa weeye u dagaalamay markii laga gacan sarreeyey uuna seeftu laba seefood la dul hadhiyey oo laba nin seefaha dul hadhiyeen inay ku dhuftaan u hadhay markaa uu ashahatay qariinada u soo degdegaysay malahooda waxay noqotay beenbeen bay ka tahay runka maaha usaame markaa korkuu ka jaray waa dilay nebigu wuxuu ku yidhi aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah ma waxaad dishay markuu laa ilaaha ila allah yidhi dabadeed axkaamta adduunyadu khayr iyo sharba waxay ku dhisan tahay daahirka qaala yaa rasuul allahi innamaa qaalaha tacawudan wuxuu ihi rasuulka ilaahayow magangalu seefta ka magangelayo ayuu u yidhiye dhabkama ahayn nebigu wuxuu ku celiyaa yani waxa fakayfa tasnacu bi laa ilaaha ila allah ida jaat yowma alqiyaama maxaad ku fali doontaa hadday maalinta qiyaame laa ilaha ila allahu timaado saad yeeli cudurdaarkii ku saabsanaa waxa weeye dhab kama ahayn oo malaha ku dhacayey oo ku soo degdegayey nebigu waxba kama soo qaadin calayhi asalaatu wasalaam xadiiskaasaa ka mid a ah axaadiisu daliishanaya innii lam umar an anqiba can quluubi innaasi wala ashuqa butuunahum baa ka mid a ah. waxaa ka mid a ah asarkii waxa weeye cumar ee bukhaari soo wariyey ina naasa kanuu yu'aakhaduuna cala cahdi rasuli illahi sala allah alay slm bilwaxyi wa ina alwaxya qad inqatac wa inama nu'aakhidukum alaana bima dahara lana min acmaalikum faman adhara lana khayran aminah wa qarabnaah waman adhara lana hayra dalika lam na'manhu walam nuqaribhu wain qaala ina sariiratahu xasana bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey marka culammadu waxay tilmaameen qaacidadu inay tahay dadka daahirka in lagula macaamilayo saas aawadee imaamu nawowi wuxuu ka odhanaya sharxa saxiixu muslim markuu kitaabuliimaan sharxayo usuusha shareecada waxaa ka mid a ah in dadka daahirka loo qabanayo daahirkan lagula macaamilo macna noocaas alimaamu shaatibi kitaabkiisa almuwaafaqaat waxa uu sheegayaa in dadka marka waxa daahirka lagula mucaamilayo khayr iyo sharba inay tahay qaacida qaciya fi shariica inay qaacida qaciya tahay danni ma aha waa qaciya nusuusta badanay leedahay daraaddeed waa qaci culamo badan ijmac bay ku soo rareen oo ibnu cabdilbar ka mid yahay oo qurtubi ka mid yahay oo yacni waxa weye ibnu xajar ka mid yahay oo keyrkood ka mid yihin ya imaam alxarameyn wuxuu yidhi usuuliyiintu waxay yidhaahdeen alusuuliyuun waxay yidhahdeen man nataqa bikalimati alkufri ruuxa ku hadla kelmadda gaalnimada ku hadla kafara daahiran wa baatinan waa gaaloobayaa kor iyo kalba waa gaaloobayaa wain qaala innii uriidu tawriya habay yidhahdo tawriyaan uga jeedaayo macno kalaa muraadkaygu yahay macnahan maaha tawriyaan u qastaya habay yidhaahdabe waxay yidhaahdeen kor iyo kal waa ka gaaloobaya hadda ma odhan kafara daahiran kor ahaan buu gaaloobayaa korkaynu gaalnimada kaga xukumaynaa laakiin wuxuu aqbali karaa cindallaahi inuu baatinka muuminka yahay ayuu aqbali kara maadan ee kafara daahiran wa baatinan uma nisbayn bacdu alusuuliyiin sida usuuliyiinta shaaficiye uma nisbayn ama xanaabilo ee wuxuu uhi qaala alusuuliyuun culammada usuulka ayaa saa culammada usuuliyiintaasaa yidhi markaa si caamu ugu nisbeeyey ou tilmaamay calaa kulli xaal mawduucaas waa mawduuc ballaaran adilo badanna waa leeyahy marka warka ku saabsan waxa weeye istilaaxii suufiyada ma garanaysid waxba laga soo qaadi maayo ya qaadiciyaad wuxuu odhanayaa kitaabkiisa shifaaga yacni qof hadduu markaa sabar rasuul rasuulku caayay sala allahu alayh wasalam dabeedna wuxuu yihi rasuulka waxaan uga jeedaa alcaqrab rasuulka ilahay uma jeeda buuri lama aqbalaye gaalnimaa loo dilayaa buuri qaadiciyaad baa odhanaya wuxuu dhintay shan boqol iyo afar iyo afartankii hijriga ayuu dhintay wa min culamaai qarni assaadis weeyaan cala kulli xaal wararkaas marka ay sheegayaan oo ku saabsan istilaaxaadkoodii garin maysid sax ma aha dadkana waxaa lagula dhaqmayaa daahirkaasaa lagula dhaqmayaa saas yada wey qodobka toddobiyo labaatanaad xifdulcilmi kitaabatan waa cilmiga la xafidayo la qaybayo oo lagu xafidayo kitaabatan ay bikitaabatin qoraal lagu xafidayo ama xaal la qoraayo la xafidayo ubdil iljuhda fii xifdi lcilmi xifda kitaabin ku bixi awoodda fii xifdi ilcilmi qaybistaad cilmiga qaybayso ku bixi awoodda iyo dadaalka juhdigu waa daaqada iyo awoodda xifda kitaabin waxaad ku bixisaa awoodda waxaad ku bixisaa fii xifdi ilcilmi xifdi kitaabin qaybis marka aad kitaab qaybayso yacni markaa ku bixi awoodda ama xifda kitaabin laga tilmaamaayo yacni qoraal inaad ku xafidayso yacni xaal markaa waxa weeye aad ku xafidayso qoraal aad ku xafidayso yacni awoodda ku bixi lianna taqyiid alcilmi bilkitaabati maxaa yeelay cilmiga in lagu dabro oo lagu xidho qoraalka amaanu min addayaac marka xifdi kitaabin haddaad tidhaahdo hoos dhigto waxaad ka bedelaysaa xifdi lcilmi marka waxay noqonaysaa awoodda waxaad ku bixisaa fii xifdi kitaabin yacni qoraal inaad ku xafiddo awoodda ku bixi xifdi in la yidhahdaa markaa fiican wajiga kalena ixtimaal bay leedaha kordhiga lianna taqyiida alcilmi maxaa yeelay cilmiga in la dabrooo la xidho bilkitaabati qoraalka lagu dabro lagu xidhaa amaanun min adayaac ammaan iyo nabadgelyo waxay ka tahay lumista cilmigu lumo wa qisarun limasaafati albaxsi cinda alixtiyaaj waana gaabin la gaabinayo limasaafati albaxsi baadhista masaafadeeda yacni markaa la gaabinayo cinda alixtiyaaji marka loo baahdo masalaad marka haddii aanad qorin waxaa laga yaabaa baadhisteedu inuu wakhti badan kaa qaato laakiin haddaad qorto ee meel ku qortay meeshii baad raajacaysaa wakhti yar bay qaadanaysaa kaannahu inaad masaafo yar u martay laa siyamaa fii masaa'ili alcilmi waxa iyagu ka xag jiro wax la mida aanu jirin fii masaa'ili alcilmi alatii takuunu fii hayri madaanniha masaa'isha cilmigee allatii taasoo takuunu markaa ahaanaysa fii hayri madaanniha meelihii loo filaayay meelaan ahayn mid ku sugan ahaanaysa masaa-isha qaarkood baa waxaa laga yaabaa meelaan loo filaan u ahayn in lagu sheego wa min ajalli fawaa'idihi faa'iidooyinka cilmiga waxyaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah annahu cinda kibari sinni wa dacfi alquwa annahu cilmigu cinda kibari sinni marka da'du weynaato agteeda wa dacfi alquwa xoogaguna ay yaraadaan xoogaguna ay daciifaan agteeda yakuunu ladayka maaddatun waxaa agtaada ku sugnaanaya maaddo tastajiru biha aad soo calanaqsanayso minha maaddatan maaddo ka mida cilmigii aad soo calanaqsanayso bimacnaa soo celinayso istijraarka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa yacni calanaqsigaa la yidhahdaa oo marka xoolaha maalintii markay daaqayaan dee waxaweeye si deg degay u liqaan way yara buhabuheeyaan dabeedna waa liqaan habeenkiibay dadna waxay sameeyaan geel oo kale dibbuu u soo celinayaa marba markaasuu dib u calaalinayaa raabsanayaa wuxuu sii jilcinayaa wuxuu markaas soo cunay taasaa waxaa la yidhaha istijraar baa layahay fi luqati alcarab af soomaaligana waxaa lagu yidhaahdaa cala naqsi ayaa lagu yidhahdaa yani wixii caloosha ay geeyeen bay dib u soo celinayaan dabeedna markaas dib u calaalinayaan markay jilciyaan bay celinayaan haddana in kale ay soo celinayaan saasay ku wadayaan dameeruhu iyagu ma cala naqsadaan maatay hadal culammadii hore laga soo wariyey qiila lilximaari maa laka laa tajtaru dameerkaa waxaa lagu yidhi maxaad u calanaqsan weyde qaala akrahu madqa albaatili waxaan nacay buu yidhi waxa baatilka ah calaalintiisaan nacay bimacnaa waxa weeye waxaan aan cunay ee aan hore u calaaliyey wax hadda nool ma aha baatil buu ka dhigan yahay baatil inaan calaaliyaan nacbaystay buuri sheekha a'immadii salafka ka mida ah lagu yidhi maxaad ra'yiga iyo qiyaaska u eegi weydi markaasuu sidaa ku jawaabay qiila lilximaari maa laka laa tajtaru qaala akrahu madqa lbaatili yakuunu ladayka waxaa agtaada ku sugnaanaya maaddatun maaddo cilmiga ku sugnaanaysa wa tastajiru biha aad ku soo calanaqsanayso maaddatan maaddo cilmiga ka mida aad soo celinayso bimacnaa wuxuu u jeedaa wixii uurkaaga ku jiray iyo markaa waxa weeye xifdigaaga wixii ku sugnaaya aad qaybtay baad markaad weynaatana haddii wax lagu weydiiyo ama markaa masaa'il kula kulmaan aad soo celinaysaa oo waxa weeye dee mar walba inaad kitaab raajacdo ma awoodi karaysid mar baanaad kitaabba haysan marba xaaladdu deg tahay oo muraajaca aanaad awoodi karin haddaad wax qaybsan tahay oo xafidsan tahay waxaad markaa niyadda kaga shaqaysanaysaa waxaad xafidsanayd xagga kaga dhacaysaa maxaase u daliila maaddadan aad soo celinaysaa wixii uurkaaga ku jiray markaa waxaa yani ka soo noqonaysaa buu leeyihi oo aad ka istimbaadaysaa kala baxaysa tastajiru minha maaddatan taktubu fiiha bilaa canaa maaddadaasaad markaa aad qorayso yacni markaa baxsiga gudihiisa aad ku qorayso bilaa canaa'in ay taktubu biha iyada aad qorayso dheh bilaa canaa'in daal la'aanteed aad ku daashay la'aanteed fi lbaxsi yacni baadhista adigaan ku daalin canaaga ku tacalluq siiso iyo wataqasii yacni marka waxa weeye arrinka marka waxaweye sii raacraaciisa aad ku sii xeel dheeranayso taqasigu waa in arrinkii aada loo sii dabagalo oo istiqraa' aada lagu sameeyo kaannahum markaysaa markaa kuwiisa fog markaa la raadinayo oo la doonayo walida fajcal laka kunnaashan aw mudakiratan litaqyiidi alfawaa'idi walfaraa'idi walabxaas sidaas daraaddeed fajcal laka waxaad naftaada u yeeshaa kunnaashan yacnii bug yaraad wax ku qorto kunnaashka asal ahaan waa eray carabiya ma aha waa eray mucaraba oo tilmaamaya mudakiro yar baa laga tilmaamaya saasaa looga jeeda bug yar qofku oo jeebka iskaga sito ayuu wixii markaa faa'iide u cusboonaadaba waa ku qorayaa taasaa kunnaashkii noqonaysa dabeedna buuggiisa weyn buu hadhow ku wareejinayaa waxaa laga yaabaa dee adigoo marka waxa weeye markaa iska soconaya ama meel iska jooga ama marka majlis iska fadhiya meelaan cilmiba ahayn in faa'iido cilmiya laga sheego faa'iidadii markii haddaad qorato qalinka la gaadho dee waad ku intifaacaysaa waxaa laga yaabaa masder in la sheego la yidhaahdo faa'idada caynkaasi halkaasay ku taallaa xadiis aanad garanayn in la sheego masale aanad garanayn in la sheego yacni faa'iide in cilmi laga soo naqliyo haddii aad tidhaahdo markaa waad iska xasuusan doontaay oo aad iska dayso waxaa laga yaabaa inaad ilowdo ama meeshii lagu sheegay aad garan weydo meeshii loo nisbeeyey aad garan weydo faa'iidadan inay kaa baxsataa laga yaaba waxaa la yidhaha alxifdu khawaan ya yani waxa weeye xifdigu waxbuu khiyaameeyaa addaakiratu qad takuunuka axwaja maa takuun daakiradu waa ku khiyaamaynaysa markaad ugu baahida badanta laabudda liaalibi min kunaashi yaktubu fiihi alcilma wahwa maashi qaarkood waxaan ka maqlay ay soo naqliyeen beyt ay yidhaahdeen waxaa lagama maarmaana ardaygu inuu kunaash yeesho yacni mudakiro yar ama buuki yar inuu yeesho yaktubu fiihi alcilma wahwa maashi ou cilmiga ku qoro isagoo soconaya ya isagoo soconaya cilmiga ku qoro walida fajcal laka kunaashan aw mudakiratan waxaad markaa naftaada u yeeshaa buuggaa nowdka ay wax lagu qorayo aw mudakiratan waa isku macne litaqyiidi alfawaa'idi waxaad u yeelataa qorista faa'iidooyinka lagu qorayo walfaraa'idi iyo masaa'isha faraa'idda ah waa masaa'il gaara oo keli keli ah faraa'idda asal ahaan waxaa loo isticmaalaa kuusha taxanoo kale ee markaa hablaha loo xidho malaadii markii miiyadagii baa loo xidhi jiraybe waxaa jirta markaysa marka waxaan yani xabad marka ka duwan oo iyadu markaa marka intaasoo xabo la geliyo oo yaryar mid ka weyn oo iyadu ka dhalaal badan oo dhexda loo dhigayo taasaa waxa la yidhaha fariida iyadu waa xabad keliya kuwa kale toban ama dhowr marka la xigsiiya xabaddaa lagu xigsiinayaa waa fariido jamceeduna waa faraa'id waa xabad xabad ya weeye marka litaqiidi alfawaa'idi fawaa'idda si loo qoro ee u yeelo iyo walfaraa'idi masaa'isha kelikelidee nawaadirta ah si loo qoro walabxaasi iyo baxsiyada almansuurati la firdhiyey fii hayri madaaniniha meelaan meelaheedii ahayn oo loo filaankeedii ahayn lagu firdhiyey masaaisha qaar baa lagu sheegaa meelaan loo filan u ahayn wain istacmalta khilaafa alkitaabi litaqyiidi maa fiihi min dalika fa xasanun haddaad isticmaasho yacni kitaabka jaldigiisa aad u isticmaasho qoraalka aad markaa qorayso maa fiihi min daalika wixii ku sugan oo noocaas ka mida yacani fawaa'iddaa iyo faraa'iddaa ka mida fa xasanan waa fiican tahay waxay sameeyaan markaa waxa weeye bacdi ay samayn jireen kitaab buu akhrinayaa kitaabka masaa'isha markaa waxa weyaan nawaadirtee ku taalle ee markaa fawaa'idda ah ee qariibka ku noqday ama cajiibka ah ayuu wuxuu ku qorayaa xaashidaa hore bannaan maaragtaa ayuu markaysaga wuxuu qorayaa safxadda ay kaga dhacdo kitaabka raqamka boqol iyo labay ku dhacdaa masalan safxadda intaas dabeedna markaasuu masaladii yani waxa weye madaxeedii buu qoraya wuxuu ku xasuusto faa'iide kale waa hoos dhigaya saasuu wadaya saasuu wadaya mid walba safxadday kaga dhacdo kitaabku qorayaa hadhow kitaabku markuu soo qaado oo markaa eego wuxuu arkayaa waxa u qoran intaasoo mas'alo oo markaa kitaabka fawaa'id ahoo ku taalla ya si yar buu u raajici karaa laakiin taa waxaa ka sii fiican kitaab markaa buug gaar ah inaad samaysato fawaa'idda cajiibka aad ku ururiso bimari alayaam marba faa'iide ku qorto marba faa'iide ku qorto fawaa'id kala duwan baa marka aad ku ururaya ahlucilmiga qaarkood waa samayn jireen kadibna waaga dambe waxaa dhici karta inuu markaa waxayan yani kitaabkii buuggii caynkaasa ah isagoo risaala in la daabaco imanka mashaayikhda qaarkood kitaabka ay daabaceen ee faraa'id lfawaaid la yidhi wuxuu ahaa caynkaas waqti dalabka waxyaalahay qoran jireen faraa'id alfawaa'id markaasaa waxay noqonaysaa nawaadir badan oo kala duwan waxay bacdu alculamaa sheegeen ay yidhaahdeen fawaa'idda caynkaasi aad qoranayso markaad dalabka ku jirto ee sidaa isaga daba tegaysa ee cajiibka kula ah haddaad waa dabadeed eegto masaloo kale dhowr sano dabadeed baad eegtay ama toban sano dabadeed baad eegtay hadday fawaa'iddii cajiibkii sidii kula ahaadaan ya waxa weeye cilmigii maqaamkamaad kamaad gaadhin ama hariibba kugu noqdaan haddii laakiin markaad eegto toban sano dabadeed aad u aragto markaysaa inay tahay masaa'il iska waadixa inay tahay aad u aragto wan berigii maxaad ka qoranaysay taas waa iska cambaragarataye haddaad saa is idhaahdo waxaad ogaataa in cilmi kuu kordhay nugtadaa bacdi baa sheegay uma tanqulu maa yajtamicu laka bacdu fii mudakirah kutubtaa markaad hortii eh, ku qorto markaa jaldigiisa aad ku qorto ama xaashida marka bannaan ee ka horraysa aad ku qorto kadib waxaad u raraysaa maa yajtamicu laka wixii ku urura bacdu intaa dabadeed fii mudakiratin buug gaaraad ku xasuusato baad isugu geynaysaa ila way kala tagan yihiin oo kitaab walba markaysa markaa jaldigiisa markaad wax ku qorto ama xaashida ka horraysa cunwaanka ee cad markaad ku qorto dee waxaweye way kala tegan yihiin waxaa ka fiican fawaa'iddii inaad isu soo ururiso buug keliya ku kulmiso dabeedna fii bacdi alaxyaan buugga aad raajacdo buuggaa aad raajacdo muratiban lahu cala almawduucaat xaalaad markaa u tartiibinayso u kala horraysiinayso mawduucyada kala duwan muqayidan ra'sa almas'ala xaalaad markaa waxaad tartiibinaysaa muqayidan xaalaad markaa qorayso aad qaydayso ra'sa almas'ala aad qorayso ra'sa almas'ala mas'alada madaxeeda iyo wasma alkitaabi kitaabkay ku taallay magiciisa wa raqma asafxati waalmujallad safxadda bogay ku taallay nambarkeeda iyo walmujalladi mujalladka kitaabka ka midka ah ee ay ku dhacdo waxaad odhanaysaa masalan kitaab hebel ayaa masaladaas ku taallaa masalan fatxulbaarigay ku taallaa mujalladkiisa tobnaad safxadda markaa waxaa saddex boqol dabeedna faa'iidadii baad qoraysa waa maalan waa tusaale uma ktub calaa maa qayadtahu uma ktub dabeedna qor calaa maa qayadtahu shaygaa aada qortay nuqila waa la soo naqliyey ku qor xataa laa yakhtalida bimaa lam yunqal si aanu ugu darsamin waxaan la soo rarin aan lasoo naqlin oo waxaa dhici karta dee fawaa'id adiga kuu muuqday inaad wakhtiyada qaarkood ku qorto marka dee haddaanaad naqli inay tahay sheegin waxaaba dhici karta inaad ismoodsiiso adigu inaad lahayd wayna dhacday inay bacdu mashaayikh waqhtiyada qaarkood moodeen mas'ale ay sheikh ka soo naqliyeen iyagu inay yidhaahdeen bal aqrab min haada waxa dhacday sheikh baa sheikh kale wuxuu u hadiyeeyey kitaab risaalo uu qoray ayuu u hadiyey ma aqaan magaciisu kuma qorayn miya mise wuu ka go'ay ma garanayn sheikha kitaabka hadiyeynayo oo markaa sheikha juska u hadiyeynaya wuxuu ahaa bakri abu zayd sheikhan loo hadiyeynayaa shiikh kaloo weyn buu ahaayo xamaad alansaari buu ahaa raxmat ullahi cala aljamiic waa juzun fii ziyaarati nisa risaalada ku saabsan bimari alayaam yacni xamaad alansaari wuu ilaaway kitaabkani inuu ahaa kitaab loo soo hadiyeeyey kitaabkiina waxa weeye masale xadiisiya ayuu hadla ka hadlayaa oo yacni namadkiisu wuxuu la ekaaday inuu isaguba qoray kitaabkii baa la daabacay bakri abu zayd baa wuxuu arkay kitaabkiisiio shiikhii kale marka magaciisii lagu daabacay waa eegay saa kitaabku waa kitaabkiisi ya shiikhii buu raajacay oo markiisa arrinkii u sheegay oo u xasuusiyey inuu usoo hadiyey shiikhiina waxa weeye markii dambe waa xasuustay calaa kulli xaal dee wuxu waa ilaa waa cudur daartay marka dee waxa dhacday kitaab aanu markaa sheikh allifin inuu ismooday isagu inu allifin marka waxa weeye sahwigu waa dhici karaa ilowshii waa dhici karaa yani sheikh weyn baa sheekh kale u hadiyeynaya kitaabkii markaasuu wuxuu moodayaa inuu isagu lahaa dabeedna sidiiba ku daabacaya waa sahwi arrinka noocaasi ku dhacaya nasiya aadamu fa nasiya diriyatu xataa laa yakhtalita bima lam yunqal si aan ugu darsamin waxaan la soo naqlin kama taktubu balaqa safxata kada sidaad u qorayso bogga caynkaasu gaadhay fiima wasalta ilayhi wixii aad gaadhay oo min qiraa'ati alkitaabi akhrinta kitaabkaad akhrinaysa ah xataa laa yafuutaka si aanu kaaga baxsanin maa lam tabluqhu waxaanad gaadhin ayna kaaga baxsan yacnii kitaab baad akhrinaysaa weyn kitaabka weyn markaad akhrinayso marba meeshaad ku joojiso qalin baad ku qoraysaa ama yacni qalin bisil oo kale aad ku qori kartaa balaqa taariikhda ay marka ahaydna waad qoraysa hadha waxaad garanaysaa meeshaad ku joogtay halkaa inayd haddii kale waxay aqbali kartaa inaad meel aanad gaadhin aad tidhaahdo waad gaadhay oo in aad ka buuddo waxay kaloo aqbali kartaa inaad dib u noqoto aad isidhaahdo meeshaad akhrinaysay ee aad ku joogtay way dambaysay oo takraar ka imaado waxaad kaloo samayn kartaa inaad markaa waxa weeye ku dhejiso waraaqahan yaryar ee loogu talagalay aan markaa waxa weeyaan xabagta yar leh laakiin aan xaashida waxba yeelin inaad markaysaa ku dhejiso dabeedna markaysaa xaashida aad ku qorto saana waad samayn kartaa waayahay walilculamaai mu'alafaatun ciddatun fii hada culamada waxaa u sugnaaday mu'alafaad mutacadida u sugnaaday oo mawduuca ku saabsan masaa'isha faraa'idda ah iyo fawaa'idda ah minha badaa'ic alfawaa'id waxaa ka mida ah kitaabka badaa'icu alfawaa'id la yidhaahdo libni lqayim oo ibnuqayim u sugnaaday baa ka mida wa khabaaya azawaaya halkaa hore aan ku yaro noqonno sheikhu faa'iduu sheegayaa sharaxa ibnu cuthaymiinka wuxuu yidhi mas'alatun hal tughni alashridatu asamciyatu can alrixlati lilculamaa wax ma ka deeqaysaayoo ma kaa kaafinaysaa cajladaha markaa la dhegaysanayo ama mimeriyada la dhegaysanayaa culammada in loo rixlaysto mar haddaad darsiyadoodii dhegaysanayso iyo fataawahoodii iyo durustii ay dhigeen ma kaa kaafinaysaa rixlada u rixlaysanaysay faljawaabu ana alculamaaa raximahum allah aladiina takalamuu can alrixlati lam yudrikuu hada aladii adrakna min alashradati almusajala wa hiya tugni can alrixlati lakina alrixlata afdal ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi culammadii rixlada ka hadlay in la rixlaysto oo cilmiga loo socdaalo oo loo safro si mashaayikh talaqi loogu sameeyo cilmiga looga soo qaato rixlada markaa sidaa uga hadlay may soo gaadhin ashridadan iyo waxyaalahan duuban ee markaa waxa weeye uu codkii maqlaayo qaarkoodna maqal iyo muuqaalba ay yihiin oo sawdkiisi aad maqlayso ama maqal iyo muuqaalba ah cilmigiina ay sheegayaan marka rixladii way ka deeqaysaa oo qofka way kaga filan tahay wa hiya tugni can irixla markuu yihi rixladii waa kaga filan tahay ayuu haddana sheikhu markaa istidraako wuxuu yihi laakina arixlata afdal ha yeeshe in cilmiga loo rixlaysto oo loo socdaalo ayaa ka fadli badan in ashirada lagu kaaftoomo waayo rixlada caalimka loo rixlaysto qofku wuxuu ka kasbanayaa cilmigiisi iyo aadaabtiisi iyo akhlaaqdiisi iyo samtigiisi iyo hadyigiisii ayuu ka faa'iidaysanaya ma aho keliya marka waxa weeye barashada masaa-isha laga baranayo keliya ma ahee akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisii iyo aadaabtiisii iyo ku dhaqanka cilmiga uu ku dhaqmaayo iyo cibaadadiisii ashyaadaasuu kaga dayanaya qud buu u noqonayaa ashyaadaasina dee talaqiga ku dhisan tahay iyo la kulanka mar labaadka aragtida aad marka aragto nin hadlaya aad arkayso lama mid ahaa inaad markaa codkiisa maqlayso keliya aragtida iminka dee maqaliyo muuqaalka laftiis waa jiraa laakiin waa kale xoog badantay calaa kulli xaal oo qofku markuu xalqad joogo cilmi oo shiikhiiyo masaa'ishii sheegaya oo ka hadlaya markuu la joogo dee sida uu ixtiraamayo ee u dhegaysanaya ee markaa uu ugu soo jeeday aan wax kale ugu mashquulayn lama mid aha marka waxa weeye uu ka dhegaysanaayo yacni waxa weeye websaydada ka dhagaysanayo walow maqaliyo muuqaalba ha ahaatee waayo maqalkii muuqaalka markuu doono wax yaroo adnaa shay oo ku yimaado uu kaga mashquulayaa ama isagoo hadlaya ayuu markaysaa wax cid kale la hadlaya ama wax kale ku mashquulayaa ama wax kale eegayaa amaba iska xidhaya de xalqadda markuu fadhiyo saa maaha waxaa laga yaabaa dee inuu bikulliyatihi cilmigii u qaabilo marka dee talaqigii wax la midi ma jiro marka kamaalku waxay ku sugan yahay yacni in cilmigii loo rixlaysto talaqigii lala yimaado ayuu kamaalku ku sugan yahay laakiin ciddii dee ay u suuro weydo amaba ay ku adkaato waxa marka uu samaynayaa inuu cilmiga ariiqa ku qaato websaydadana hadda cilmiyo badan baa ku jiro oo dee markaa qofku waa helayaa fataawihii culammada duruustoodii kala duwanayd nooc walba iyo fanni walba waa helaya aadna wax waa loo duubay oo culammada ahlu sunnahe wax duubay aad iyo aad bay u badan yihiin hadday xadiis tahay hadday fiqi tahay hadday usuul tahay hadday carabiye tahay hadday marka waxa weeye caqiide tahay iyo hadday cilmiyo kale tahayba waa helayaan marka sidaas aawadeed waa in aad iyo aad taas looga faaidaysta sheikhu halkan wuxuu ku tilmaamayaa in cilmiga qoraal lagu sameeyo oo cilmiga marka waxa la qoro waxyaalaha cilmiga lagu qabtana waxaa ka mida lagu xafido qoraalka la qorayo waagii horena waa la samayn jirayoo qoraalkaasaa cilmiga lagu samayn jiray in la qoro ayaa la samayn jiray xataa qur-aanka marka la baranayo dee looxiyaa lagu qori jiray ardayga qoraalka ku bartay ee qur-aanka wada qoray iyo ardayga musxafka ka bartay isku si maaha ya yacnii hadda waxa weeye xaggeenna kollay markaa qoraalkii looxyada lagu qori jiray ma jiraan laakiin waagii hore de waa jiri jireen koonfurtana waxa waa laga yaabaa weli waxbaa kasii ku sii baaqi ah qoraalkii markaa looxyada lagu qori jiray waayo kalsoonida lagu qabo waxa markaa qoraalka looxa lagu xafiday lama mid ahaa musxafka markaa laga qaybay fawaa'id kalena waa ku sugan tahay oo qur'aanka qoraalkiisii baa la baranaya imka dadka qaarkood ma yaqaanin qur-aanka qoraalkiisi haddii mucallimiinta qaar lagu yidhahdo iska daa arday e qur-aanka qor oo loo yeedhiyo aan musxafka ka eegayn waxaa laga yaabaa dee inuu rasmigii caadiga ahaa ku qoro meelaha qaarkood qur-aankuna wuxuu u baahan yahay in la barto waa cilmi cilmiyada ka mid ee ah rasmigiiyo dabdigaba in la bartaa loo baahan yahay waa laba cilmi oo cilmiyada ka mid ah rasmulqur'aan eh, iyo dabt lqur'aan waa faniyo gaar ah ahlucilmiguna kutuba ka qoreen qadiiman waa xadiisan kutubo fara badan baa laga qora oo nadmi iyo nasriba leh qaarkood culammadii hore mutaqadimiinta ay qoreen abu camr daani iyo oo dhintay afar boqol iyo afar iyo afartanka hijiriga ya ibn abi daawuud asijistaani iyo kitaab almasaaxif yacni kutubo badan baa laga alfiyey usuulu dabdi waa laga qoray masaaxif waa laga qoray rasmiga waxbaa badan baa laga alifay marka dabdiga iyo rasmiga in waxa weeye la barto waa muhim ila qur-aanku wuxuu leeyahay yacni xuruuf marka waxa waxaweye la qoro aan la akhriyin iyo xuruuf la akhriyo oo aan la qorin ya dabdigii iyo rasmigiina in la kala barto waa loo baahan yahy waxaa kaloo ku sugan yacni markaa shaygan uu qofku qorayo waa xasuusanayaa yacni waa ku dhigmayaa ya bikhilaafi markaysa waxaan yani markuu musxafka keliya ka qaybo marka aad iyo aad muhim waxa u ah qoraalka la qorayo aad buu muhim u yahy aad buu muhim u yahy koonfurta waxaa la samayn jiray dadka qaarkood xataa ardayda in la odhan jiray saddex goor qur-aanka inay qoraan lagu kalif jiray min awalihi ilaa akhirihi waa loo yeedhinaya waa dhammaynaya mar walbona waa ka baxaya haddana mar labaad baa markaysa markaa loo yeedhinaya min awalihi ilaa akhirihi waa qoraya saddex goor markuu qoro qur-aanka waxaa la odhanayaa yowm waaxid baa la odhanaya qur'aan ka bax hal maalin keli ah ya hal meel inuu qabto maalintaas lagama rabo ya macalinku jaa-isadda wuxuu ku helayaa la siinaayo marka waxa weeye ardaygaasi soddonka aanu marka hal meel qaban hal meel haddaanu qaban haddii kale xaafid maha marka <clears throat> qoraalku aad iyo aad buu muhim u yahay mashaayikhda marka waxaway casriga jooga qaarkood baa waxay sheegeen kitaabka fatxulbaariga inta goor ay qoreen inayna tirin karayn fatxulbaari sharxu saxiix albukhaari inta gooraan qoray buu yidhi ma sheegi karo ma tirin karo ya marka waxa weeye kutubta muhimka aad iyo aad baa loo qoraa qoraalkaasi aad buu naaficu yahay xasuusadkana waa ka qayb qaadanaya fawaaidda kula soo kulmaysa in la qortaana aad bay muhim u tahay fawaa'idka badan oo kala duwan oo kula soo kulmaysa in la qortaa waa muhim bacdu alfawaa'id waxaa lagu sheegaa meelaan yacni loo filay marka haddii la qoro hadhow qofku waa helayaa marka aad iyo aad bay muhim u tahay wuxuu yidhi walilculamaa'i muallafaatun cidda wa iska waadix ashyadan kale culammadu uh, waxay leeyihiin kutub mutacadida oo fii haada mawduuca ku saabsan minha badaa'icu lfawaaid ibn lqayim waxaa ka mida kitaabka badaa'icu alfawaa'id oo ibnulqayim leeyahay baa ka mid a waa kitaab laba mujallad ah oo mid waliba ka kooban yahay laba juz waa afar juz fawaa'id fara badan oo kala duwan baana ku sugan waa ismun calaa musaman albadaa'icu kasmihi badaa'ic fawaa'id fara badan oo kala duwan baana ku sugan qofka taalacda arki kara ruuxa taalibu cilmiga kama maarmi karo kitaabkaas fawaa'iddii caqiidada ku taalla qaar markiisa naxwiya ku yaalla qaar sarfiya ku yaalla qaar masaa'il kala ku yaalla qaar yani marka ishkaalaad laga jawaabaya ku yaalla qaar taxliilo carabiya ku yaalla yani marka wax fara badan baa ku urursan wa khabaaya zawaaya waxaa kaloo ka mida kitaabka khabaaya zawaaya la yidhahdo zarkashi maxamed ibnu bahaadir azarkashi wuxuu ahaa sheikh aad musanafaad badan dhowr iyo afartan kitaab Eh, ayuu markaa qoray dadka qaarkood u tarjameeyey waxay sheegeen afar iyo afartan kitaab bay sheegeen oo qoray oo mukhtalif filculuum ah fiqi leh oo xadiis leh oo takhriiji leh oo mustalax leh oo usuul fiqi leh oo carabiye leh yacani markaa funuun badan oo kala duwan leh oo tafsiir leh usuulka wax badan baabuu ka qoray wax badan buu ka qoray kitaabka weyne dee kutubta usuusha ugu weyn albaxru lmuxiit isagaa leh fii usuul fiqh tashriifu lmasaamic oo jamcu jawaamica ku sharxaya isagaa leh kutubta fiqigaana fiqiyuu leeyahay alkhaadim baaba ka mid a ah, kutubta uu leeyahay alkhaadim ayaa ka mid a ah. kutub mutacadida ayuu leeyahay markiisa wax fiqi ah muhim ah alminhaaji baa la odhan jiray minhaaj ku qaybsanaa baa la korkuu ka hayay can dahri qalbin alminhaaji ayaa la odhan jiray asalkiisu turki buu ahaa laakiin masar buu ku dhashay shaaficiyu lmadhabna waa ahaa wa minha kitaabu lifaal waxaa ka mida kitaabka leha kitaabu lifaal oo uu leeyahay abu caliyin alfarisi abu caliyin alfarisi ayaa lahaa isaguna wuxuu ku tacaqubayay kitaabkii laodhan jiray macaani alqur'aan wa icraabih waa biisxaaq azajaaj uu lahaa oo qur'aanka icraabtiisa iyo macaanidiisa ku saabsanaa ayuu masaa'il naxwe iyo sarfi ah iyo carabiye ah uu ku tacaqubayay boqol mas'alo in ka badan waa matbuuc kitaabka waa la taabacay oo laba mujalad isagoo abaa ah la taabacay yacni kitaabka alikhfaa la yidhahdo magaca kalena waxaa la yidhaha almasaa'il almuslaxa min kitaabi macaani alqur'aani wa icraabihi wa baqaaya alkhabaaya waxaa ka mida ah baqaaya alkhabaaya kitaabka la yidhaahdo oo isagana lahaa cizuddiin xamsat bnu axmed alxusayni alshaafici wuxuu tacaqubayo istidraakayay kitaabka khabaaya zawaaya oo sarkashi leeyahay ayuu masaa'ilu ka tegay uu ku tacaqubaaya kitaabka khabaaya zawaaya la yidhaahdaana wuxuu tilmaamayaa angallada waxa ku qarsoon angallada wuxuu ku qarsoon muxuu uga jeedaa azawaaya waa jamcu zaawiya zaawiyadana waxaa la yidhahdaa meesha yacni waxa weeye xagasha ah marka angallada waxa ku qarsoon wuxuu uga jeeday masaa'isha rawdada rawdatu aalibiinka iyo fatxu fatxulcasiiska yani markaa masaa-isha ku yaalla ee meelaan loo filaan u ahayn lagu sheegay rawdatu taalibiin oo imaamu nawowi leeyahay iyo kitaabka kaleoo ah marka waxa weeye fatxu fatxulcasiis ama ba la yidhaahdo sharxulkabiirna waa la yidhaahdaaye oo wajiiska sharxaya oo isaguna dhowr iyo tobanka mujallad ah ee fiqiga ah oo uu leeyahay raafici waa matbuuc markaa weeyaan labadube meelaha loo filaanka aan ahayn masaa'isha lagu sheegay ayuu khabaaya zawaaya kaga hadlayey masala laga yaabaa meelaan aan loo filaynba in lagu sheego ay kutubtaa ku taallo masaaishaasuu soo ururiyey kitaabkan shiikhan dambena masaa'iluu ka tego iyaguna markaa la nooca oo shardigiisi ah oo meelo aan loo filaan ahayn lagu sheegay laakiin aanu soo naqlin ayuu ku istidraakayey markaasuu ka daba qoray baqaaya alkhabaaya wakayruhaa iyo kutubo kalaba halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk